noqonayaan in sha allahu shuruuddaan sheegi doonaa afar caam ahaan sheegnay saddex khaas ahaa jirta saddexdii khaaska aheed ayaan casharka iyagu nooga bilaabanaa in sha allah wa ama shuruuddu shuruudda allatii shuruudda taktasu gaarka ku ah bibacdihaa asmaadan gobol ka mid ah duuna bacdin gobolka kale ka sokay fa minhaa waxaa ka mid ah anna kelimata fuuka kelimadda fuuka laa tucrabu lama icraabo haada laa tucrabo lama icraabo hiya kelimadda haadalicraaba icraabkan ilaa bishardi an takhluwe inay ka marnaato shardigeed maahane min almiimi miim kelimadaas fuugka marka la ecraabayo icraabkan oo asmaaulkhamsada oo wow lagu rafcina oo alif lagu nasbina oo ya lagu jaraa waxaa shardi u ah miim inay iska maran tahay waa inaan famu la dhihin oo miim aysan ku jirin fuu waa in la yidhaahdo famu waa inaan la dhihin waxaa shardi ah miimka inay ka maran tahay ilaa bishardi an takhluwa inay ka marnaato maana min almiimi falaw ittasalad hadday la xidhiidhsato hiya falaw ittasalad hadday la xidhiidhsato bihaa kelimadda almiimu miim hadday la xidhiidhsato bihaada waxaa jecelina fuudi almiimuna waa faacilkii ittasalad falaw ittasalad hadday la xidhiidhsato bihaa kelimaddii bihaa kelimaddii almiimu miim hadday la xidhiidhsato ucribat waxaa la bilxarakaati xarakaat xarakaat addaahirati oo muuqata hadday mim la xiriirsato ism mufradoo cadiyay noqoneen oo saxiixulaakhira xarakaad muuqataa la exraaba damaa lagu rafcina fatxaa lagu nasbina kasraa lagu jara xarakaad muuqataa la exraaba ism mufrada oo saxiixulaakhiraay noqoneen hadday mim la xiriirsato taquul waxay leedahay haadaa kanu famun waa af afkaasoo xasan wanaagsan ha xarfu tanbiih daa ismu ishaaro wey waxaa lagu ishaaraa mufrad mudakar oo keligiisoo qariib ah oo dhow waxaa leedahay daa ismu ishaara mubtada mabniin calaa sukuuni fii maxali rafcin famun khabarun mubtadae marfuuqun bilmubtadae wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil fi ah, hadda waa lagu weydiine famun xaal loo rafciye haddana su-aal kala lagugu daraa maxaa calaamatu rafcaad damo looga dhigay maa lagu leeyahy adaa lagaa rabaa hadhow inaad ku jawa ka jawaabto kelmad kastood shideedaba icraab ku sheegtana labada su-aalood waa lagaa rabaa dad nasbido xataa laga aamusi alxaad u nasbiday ee lagu leey calaamatu nasbaha maxaa kadaa ka dhigay labadan su-aalood weligaa waa ku daba joogaan ilaa aad naxwada kaba ka dheragto oo la ogaado inaadan u baahnayn su-aashaas in lagu weydiiyo xasanu sifatu fam wa sifatu lmarfuuci marfuuc wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhiri wa taquul waxaa leedahay ra'ayd ra'aytu waxaan arkay faman af afkoo xasanan wanaagsan xaalatu nasbi haddana la geefiiri ra'aytu waxaan arkay faman ra'aytu ficlu wa faacilun faman mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi farxatu daahiratun fii aakhirih xasana sifatu faman wa sifatu lmansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi farxatu daahiratun fii aakhirih marka fiiri faman xaalatu nasbo fatxa xaalatu rafcana damo wa taban waxaa leedaha nadartu waa fiiri ilaa famin af afkoo xasanan wanaagsan nadartu ficlu wa faacilun ilaa xarfu jarin mabniyun cala sukuuni laa maxala lah min alicraab famin ismun majruuru bilaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqili aljaaru walmajruuru mutacaliqaani binadara xasanin sifatu famin wa sifatu majruuri majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqili hadda fiiri fam markii miimu la xiriirsatay xaalatu rafca markuu joogay damaa lagu rafciyey xaalatu nasbo markuu joogay fatxaa lagu nasbiyey xaalatuljar markuu joogana kasro saddexdii xaalaba xaraka la raabo asmaaulkamse waa ka baxay baabkeeda asmaaulkamse mogta xaraka lama raaba xuruufaa la raabaa woowaa lagu rafciya alifaa lagu nasbiya ya-a lagu jiraa iyada xuruufaa la raabaa marka miin markay gashay asmaaulkamse waa ka baxday baabkeeda wahaadaa shardigan oo ahaa an takhluwa min almiimi wahaadaa shardigan zaa'idun waa shardi dheeraad wahaadaa kan dheh wahaadaa kan shardun waa shardi shardigoo zaa'idun dheeraad ku ah fii haadihi lkelimati kelimadaanu gaar ku ya kelimadaha kaleeta uma yaalo shardigan caam maaha kelimadii fuu'a loo shardina waa shardi khaas ah oo khaas ku ah kelimadan fuu'a wahaadaa kanu shardun waa shardi shardigoo zaa'idun dheeraad ku ah fii haadihi lkelimati kelimadan bikhusuusihaa gaar ahaanteeda bikhusuusihaa bikhusuusihaa gaar ahaanteeda calaa shuruudi shuruuddiiu dheeraad ka yahay shuruudii alarbacati afarta aheed yaa su-aal iga jawaaba gacanta yaa agga o dhamaa taagtay maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah haye haye maxamed fiiri kelimaddaan laqbeeyo xaan exraabaan kule waa jawaabe anu waa laqbayna adna waa exraabe fiiri wa haadaa shardigan shardun waa shardi shardun maxaan icraab khabaraan icraaba shardigaasoo zaa'idun dheeraada zaa'idun maxaan icraaba sifaan icraaba maasha allah maasha allah sidaasaan rabaa haye nin kale gacanta ha taagta marka haye maasha allah fiiri weli waan wadaynaa wahaadaakanu shardun waa shardi shardigoo zaa'idun dheeraad ah fii haadihi lkelimati dheeraad ku ah فيi hadii jarmisuurka halkaan ku taxallujiyey i meeshaan ku taxallujina u fiirso wahaadaakanu shardun waa shardi shardigoo zaa'idun dheeraad ah fii haadiilkelimati kelimadda dhexdeeda dheeraad ku ah zaa'iduna ku taxallujiya sidaasaan rabaa waxaan rabaa icraab in laga gudbo oo laqbada aad ka ecraabato aniga markaan laqbaynayo in ecraaba adigana taas inaad ila socoto oo tidhaado halkaasuu ku taxallujiyey maahan icraab hadhow weliga waxa lagu dhahaa aljaaru wاlmajruuru goormaa waa la akraa intaas kilo ah, waxaa rabaa laqbadaasaa lagu saara laqbada ku icraaba hadhow qofka naxwada yaqaana casharku akraa waa icraaba asagu kelmad walba inuu icraabu ku qasbay ah. marka sida loo icraabay waa fahmi xadiis haddii la akraa waa lacraaba tafsiirka waa lacraaba mana jirto aljaaru wamajruur mutacalliq bikada laqbadaa lagu icraaba laqbadaad ka dheehane marka icraabta Ah. inta dhan oo la raba in la gaarana waa intaa fiiraad wa haadaa kanu shardun waa shardi shardigoo zaa'idun dheeraad ah fii haadi lkelimati kelimadan dhexdeeda dheeraad ku ah bikhusuusihaa kelimadan gaar ahaanteeda dheeraad ku ah calaa shuruudi shuruuddiina ka dheeraad ah calaa shuruudi halkaan ku tacalifiye zaa'idkaan weli ku wadaa waa runteeda shuruudii alarbacati afarta aheed sifo waaye maasha allah allatii shuruuddii sabaqa uu soo hormaray allatii ism mawsuul hay ma exraabtiisaan raba ma waa waa majruur waa runta xaal loo jaray waayo arbaca laga sifeeyey ha sifo waayadaasaan rabaa weli waa kagaajiday waayah calaa shuruudii dheeraad ka tax shuruuddii alarbacata afarteed allatii shuruuddii sabaqow soo hormaray dikri waa la sheegiddeeda kaahay waa lala layla socda casharkana waa lala socdaa waa la fahmaa marka alxamdu lilah wa min wa minhaa shuruuddii khaaskahayd waxaa ka mida waa la fahma ilaahay inaan ku shukrino waa ilaahay baa ku mahadsan wa minhaa shuruuddii waxaa ka mid a ana kelimata duu laa tucrab lama craabo haada alicraab icraabkan ilaa bishardayni laba shardi maahan laba shardi haddaan laga helin duuda lafdigan la yidhaahdo looma icraab sida ixsaamulkhamsada asmaaulkhamse ah, ka mid noqon may haddaan laba shardioo kale laga helin afartii shardiyo meeshii taalla haddana waxa rabaa laba shardi oo dheeraaday gaar u leedahay laba u gaara ah ayada duuda laba u gaar ah. wa minhaa waxaa ka mid ana shuruudda dheeraadka macnaha oo khaaska wa minhaa shuruudda khaaska waxaa ka mid a ana kelimata duu kelimadda duu laa tucrabu lama icraabo haada alicraaba icraabkan ilaa bishardayni laba shardiyaa lagu icraabaa laba shardi markii la helo aa la icraabi karaa alwalu shardiga ugu horeeya an takuuna waa inay noqoto hiya kelimadaanu bimacnaa saaxib waa inay faa'iideeda macnaa saaxib ah, duuda macnaheedu waa inuu yahay saaxib duu cilmin qof cilmi u saaxiiba duu jaahil qof sumcad u saaxiiba duu maalin qof hanti u saaxiib ah duu quwatin dii quwatin mid xoog u saaxiib ah soo ma jeedi dii quwatin cinda dilcarshi ah, marka macnaheedu waa inuu saaxib yahay maxaa saas loo leeyahay waxaa jirta mid aan macnaheedu saaxib ahayn oo iyaduna duu ah. Ah, ah. duu mid ah oo macnaheedu saaxib ahayn ayaa jirta oo macnaheedu alladii uu yahay taasaa laga ixtiraasa la iska ilaalina taas iyadu waaba madniba taas waa madniba xaalatu rafco iyada duu alaleed xaalatu nasbo duu alaleed xaalatu hurjada duu alaleed maxaa isi madniga maxaa lagu yaqaan isma bedelo maba isma bedelo Ah, xaalo waaxidahu laazima soo maaha marka taasaa laga ixtiraasa marka shardiga koobaad muxuu noqday inay noqoto bimacnaa saaxib wa haani shardiga labaad an yakuuna waa inuu noqdo alladii kii tudaaf ilayhi loo idaafinaa isma jinsin ismu jinsi waa inuu noqdo ismu jinsi hadda kitaabku hadduu sheegay in la sheego waa lagu qasban yahay laakiin lama gaari meeshii lagu bara lahaa ismu jinsi ifraadiyahaa jira ismu jinsi jamciyahaa jira insha allah waqtigeedaan gaari doonaa haddiiba ajruumi aan kor uga kacno kawaakibba waa lagu fahmi doonaa insha allah laakiin hadda ismu jinsi in la sheego meeshan waa qas ila kitaabkii naga soo galay lafdigan maxaa loola jeedaa ismu jinsi waxaad leedahay ood keliya lagaa rabaa maa dal inaad tidhaahdo maa sadaqa cala alqaliili waalkaiir ismu jinsi halkan waxaa loola jeedaa maa sadaqa cala alqaliili waalkaiir waa shayga ku rumoobayo ku dhacaya wax iyo wax badan waa iskugu mid wax yar wax badan hadda haddaan idhahdo cilmi cilmi badan iyo cilmi yarba waa soo gela soo maa maalun haddaan idhahdo ka wax yarna maalaa la wax badanna maal haddaan idhahdo maa-un biyo biyo badanna waa maa biyo yarna waa maa-un aan idh kun kiilo hadduu yahay waa dahab hadduu hal garam yahayna waa dahab marka asmaada noocaasa oo wax yar iyo wax badan ku dhacda hal mar asmaadaas maxaa la idhaha ismu jinsi hadhow markii lagu idhaha ismu jinsi maa le maxaa leedahay maa sadaqa cala alqaliili wاlkaiir waa magaca marka lagu dhawaaqo wax yar iyo wax badanba ku dhacayo oo ku rumoobayo wax yar iyo wax weynba wax yar iyo wax badanaan raba wax yar iyo wax badan maa sadaqa cala alqaliili wاlkaiiri kalmaali wاlcilmi wاlmaai wاdahabi kulli taasaa la idhaha ismu jinsi waani shardiga labaad an yakuuna waa inuu noqdo alladii isimka tudaafu loo idaafaynayo hiya duuda ilayhi isimka oo mudaafilayga u noqona isimka mudaafilayga noqona isma jinsi waa inuu noqda ismu jinsigoo daahiran daahir ah ismu jinsigaasoo hayra wasfin aan wasfi ahayn wasfina insha allahu meeshiisaan ku baran doonaa laakiin adigu waxaad sii qabsataa marka lu yadhaha wasfi xaa la yidhaah maa dalla calaa xadain wa saaxibi ah, maxaa la maa dalla calىa xadaثin wa صaaxibihi xada iyo qofkii sameeyey w kutus ama lagu sameeye xada iyo saaxiibkiisa maa maxaa la ihahdaa waصi maa dalla calىa xadaثin wa صaaxibihi kaasaa la idhaha waصi maa dalla calىa xadaثin wa saaxibihi watadamana macnaa ficlin wa xuruufiina ku darso marka lagama kala tegi kareen in kastooan la gaarin waqtigeedii maa dalla calىa xadaثin wa saaxibihi wa tadamana macna اlficli wa xuruufihi intaasna ku dara ka reebi lagama reebi karo inkastoonaan gaarin maxaa la idhahdaa waصfi maa dalla calىa xadaثin wa saaxibihi wa tadamana wa tadamana macna اlficli wa xuruufihi wa tadamana macnaa ficli ama macna اlficli wa xuruufihi waxaa la yidhahdaa wasfi yarxamuk allah waa lafdiga marka lagu dhawaaqo ku tusa dhacdo iyo qofkii u saaxiibka ahaa haddaan ku idha fiiri qaaimu qaa'imun waxay tusee labo horta istaag waa tuse waa xadadka laguu sheega iyo qofkii istaagga sameeyey labadaasay tuse haddaan idhaahdo daaribu daaribun maxay tusee horta garaacid waa tuse qofkii garaacidda sameyn waa tuse haddaan idhahdo madruubun mid la garaacay labay tuse garaacid iyo kii lagu sameeyey maa dalla calaa xadain wa saaxibi wasal haddaan idhahdo qaari'un mid wax akhrina qaari maxay tuse horta xada waa tuse waa akhrinta qofkii akhriyayana waa tuse maa dalla calaa xadain wa saaxibi fiir haddaan idhahdo kaatibun mid wax qoraaya maxay tuse xada oo ah qoraal iyo kii wax qoraayay wa tadamana manaa macna alficli wa xuruufi waana in kelmaddan wadato ficilka macnihiisa iyo xuruuftiisa haddaan ku idhi qaa'imu qaama macnaheedii wadata oo istaag qaama macnaheedii wadata oo istaaga xuruuftiina waa wadata haddaan idhahdo daaribu mid wax garaacaas daaribun hadda waa isim watawinsayi sooma jeedas laakiin ficilka macnihiisa xuruuftiisu wata maxaa yeelay baanaaba saddexdii xarafay ka koobneed daaribun waa ku jira macnihii garaaciddahana waa wata watadamana muxuu koobsaday macna alficli wa xuruufii haddaan idhahdo kaatibun mid wax qore kaatibun ficilku muxuu ahaa kataba waa qor kataba uu ahaa ficilka xuruuftiisii saddexdii xaraf waa ku jira macnihiina waa ku jira wa tadamana wuxuu koobsaday macna alficli wa xuruufihi marka wasf maxaa la idhahdaa maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macna alficli wa xuruufihi macnaa meeshuu naga soo galay ma anaan gaarin waaye waani shardiga labaad an yakuuna waa inuu noqdo alladii isimka tudaafu duuda loo idaafaynayo ilayhi isimka ismu jinsin horta waa inuu noqdo ismu jinsigoo daahiran daahir ah ismu jinsigoo kayra wasfin aan wasfi ahayn fain lam yakun hadduusan duudi duudii u celi isimka yakun fain lam yakun duudu hadduusan noqon bimacnaa saaxib oo muxuu noqon karaa bian kaanad waaba inay noqoto mawsuula ism waxaa jirta duu oo macnaheedu yahay alladii alladiina waa ism mawsuul ism mawsuul waxaa loola jeedaa waxaa jirta duu oo macnaheedu yahay alladii ism mawsuul soomahan alladii saasaa loola jeeda marka wuxuu ku yidhi fain lam yakun duudu hadduusan noqon bimacnaa saaxib bian kaanad waaba inay noqoto mawsuula fa hiya duudaasu mabniyatu waa mabni mucraba maahan ayada waaba mabni xaalatu rafca waxa la leeyahay duu xaalatu nasbe duu xaalatljar duu waa mabni hal xalo laazima taas waa midda macnaheedu alladii yahay oo ismawsuulka wa miaaluhaa duudii miaalkeedii hayra mawsuulatin mawsuulo xaal aysan ahayn ayadoo mawsuulo ahayn oo midda anagu aan rabnay ah oo h eh, oo ah bimacnaa saaxib bimacnaa saaxib ayadoo ah qowlu abiayb ninkii la dhihi jiray abiayb almutanabi qowlkiisii weeye wuxuu yidhi dulcaqli qofka caqliga u saaxiibkaa yashqa waa dhibtoona fi naciimi barwaaqada dhexdeedu ku dhibtoona qofka caaf caqliga leh asagoo barwaaqo haysta ayuu dhibaato dareema caafimaadu haystaa ammaanu haystaa risqi xalaalu haystaa waa walwala wuxuu isleeyahay nicamtaan amaadan shukrigeeda gudan oo ilaahay kaa siibtaa wuxuu isleeyahay nimcadan ama cadaab ka daba maran oo aadan ilaahay uga shukrin isagoo nimcaysan u welwela qofka caqliga qofka caqliga nimcadii isagoo haysta nimcada dhexdeedu ku cabsana oo isleeya nimcadan amaadan shukrigeedii gudan oo ilaahay adduunka kaa qaadaan ah, indhahan amaadan ilaahay ku caabudan indhaha ilaahay indhaha ku tira dhegahan amaadan ilaahay ku caabudan ilaahay kaa siibta maqalka caqligan amaadan diinka ilaahay ku baran oo ilaahay caqliga ku tira oo ku waala ya waa welwala nimcada wuxuu isleeya amaadan ku shukri dulcaqli qofka caqliga u saaxiibka yashqaa waa dhibtoodaa fi naciimi barwaaqada dhexdeeda bicaqli bisababi caqlihi u dhibtoodaa wa aquljahaalati jahaalada kan u saaiibka aqu waa bimacnaa saaxib wa aquljahaalati jahaalada kan u saaxiibkaa yancamu waa ku raaxaysta fi shaqaawati dhibaatada isagoo balaaya haysato iska raaxaysa waxa weeyaan qaadu cunaa afka dhacaana ka socda sigaaru cabaa dhididka ka baxa urkiisa ma fiiri kartid markaas iska farjaawina ule o oh, maanta way baxay wax murugaada ma hayd dhagaha muusiquu ku dhegaysaa ilaahayuu ku caasina indhaha xaaraan iyo masawir xaaraanu ku fiirina qalbigii wuxuu uga fakaraa suu dadku dili lahaa ama dadku dhici lahaa asagoo balaayadii ku jira fiiri uu haddana iska farjaawina le war maanta oo noo baxay ha dhacaan afka ka socda dhididka iyo qurunka iyo asagana adugu waxaa sila warkan waaba adduunku ku cadaabay isagaana arkaa wahmoodaa inuu raaxa meesha ku daba joogo Ah, waa jaahilnimada marka markaasoo kale maxaa la yidhah yaa sheega qof saas haddaad aragto sunnada sharciga maxaa la yidhah haye ah, qof musiiba ku dhacdaad aragtay soo maaha waxaad leedaha alxamdu lilahi aladii caafaani mima btalaaka bih wafadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiil ilaahay baa mahad iskale iga caafiyey balaayada kugu imtixaana ya ilaahaya mahad iskale dheeraad iga siiyey wax badan oo dadka ka mid a ah. nimco badan oo dadka la siin inaad meeshaan iska fadhiisato beydka alle aad casirka inta soo gasho caawa xishaa ku gaarto aad intaas wax dhibtoonayd cibaadadaada waxa weeyaan dadaan soo gelin oon kuba tukanto salaadba aan tukan taarku salaad daroogada cunay aan ogayn haddana in qayrka maqayn yaa marka nimcadaas dad alla uga shukri alla waa kaa qaadan waxaa rabaa markaad aragto qofka dhibaatada haysato inaad ilaahay ku shukrido sidaan ilaahay saas kuugu geli oo tira alxamdu lilahi aladii caafaanii mima btalaaka bih ilaahay baa ku mahadsan iga caafiyey wax uu adiga kugu imtixaanay wafadalanii calaa kaiirin miman khalaqa tafdiila ilaahay baa mahad iskale dheeraad iga siiyey in badanoo addoommada ka mida oo nimco addoommada aan la sidii siiye waa nim nimcada ka weyn maxay tahay nimcat lhidaaya nimcat lislaam waliimaan nicmat lhuda alhidaaya waa max nimcada ka weyn taas daad ilahay uga shukri diido ilahay wuu kaa qaadana soo maaha shukriyay rabta nimcad inaad u garato waxa alla ku siiyey dadka badankooda inaan alla siin oo tira ilahu ala siiyey iisug ilahu ii siyaadi aad tiraahdo haddii kaleeto jahligaad ku dhex farjaawine ta lagaa siigo qofka aqliga u saaxiibkaa yashqaa waa ku dhibtoodaa fi naciimi barwaaqada dhexdeeda bicaqli bisabab caqli u dhibtoona caqliyuu leey caqligkaasaa la yidhaha mog ah, wa akuljahaalati jahaalada saaxiibkeed yancamu wada iskaga raaxaysa fi shaqaawati shaqinimada iyo dhibaatada isagoo balaayoo dhan iskugu timid oo waxa weeyaan cudurrada uu qabo aad la yaabaydo oo urka aad